laahi wasalaamu xabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd cashirkan cashirkii laba iyo sagaashanaad wuxuuna kamid yahay cashiradii noosada ee ku saabsanaa minhajulmuslim waxaynu maraynay kayfiyat alxaj walcumr waxaa u dambeysay qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam idaa ramaa axadukum jamrata alcaqaba waxalaqa faqad xala lahu kulu shay ila nisaa falahu an yugadiya ra'sahu wayalbisa diyaabahu uma yasir ilaa maka meeshaas markuu marayo taxaalulkii horaa markaa la marayaa kolagii jamrat la tuuray madaxiina la xiiray faqad xala lahu kulu shay ila nisaa waxaan haweenkii ahayn aa xaajigiu xalaala falahu xaajiga wuxuu leeyahay an yuqadiya ra'sa madaxiisii inuu daboolo wayalbasa siyaaba dhar midka uu ka rabana u xirto ayuu leeyahay uma gadaal yasiiru waa soconayaa ilaa maka maka ayuu u soconayaa in amkan hadday maalinkaa tobnaadba u suura gasho aan wax dhibaataa iyo saxmiya jirka ku iman maalintaa tobnaadba markuu aadaya iyo falikaydahuba inuu wareego darteed awaafulifaada awaafulifaadihii ruknigaha ah, inuu sameeyo darteed buu maka u aadaya liyaduufa inuu wareego awaafulifaada wareega dawaafkiisii aladii dawaafu lifaadaha huwa isaga axadu arkaani alxaji xajka tiirashiisa midkeed ahaa alarbaca afartii tiir ee xajka mid buu dawaafu lifaadihiya aladii dawaafu lifaadaha huwa isagaba axadu arkaani alxaji xajka arkaantiisa midkeed ahaa alarbacati afartahay waa niyadii iyo dawaafu lifaadihi iyo sacyigii iyo alwuquufu bicarafa afartaasaa ah fayadkhul waa galaya xaajigii almasjid masjid ulxaraam buu galayaa mutatahiran isagoo daahira fayaduufu waa dawaafaya oo kacbaduu ku wareegeysanayaa calaa naxwi dawaafi ilquduum dawaafi ilquduumkii aan soo marnay si u dawaafay si lamida hayra laakiin annahu xaajiga laa yadbac ibdibaac samayn maayo oo dawaafulifaadla markay joogto gara banayntii ma jirto gara banayntu dawaafulquduum ayay u gaarahay saddexda wareega hore bayna u gaarahay marka dawaafulifaadlahan dambe iska yimid mashaacirtii buu ka yimid carafuu soo istaagay musdelifuu soo beriyey ninuu soo maray kaasuu dibac gara bannayn male hayraha yeeshe annahu xaajiga laa yadabicu garabka bannayn maayo ay laa yagshifu faydi maayo can katifihi garabkiisii faydi maayo walaa yarmun ruclayna maayo orod male ay laa yusric degdegi maayo fil ashwaadi wareegyaal athalaatati ee saddexdaa alula ay horeysay ruclayn male si caadi u soconaya fa idaa atama hadduu dhammaystiro sabcata ashwaadin wareegyo toddobaa sallaa ragcatayn laba ragcad buu tukadaa khalfa almaqaam maqaama ibraahim gadaashiisa ayuu ku tukadaa huma ka gadaal in kaana mufridan xaj keliyata hadduu soo xirtay aw qaarinan amuu xajiyo cumro isku daray waqad sacaa uuna socdii hore u sameeyey maca dawaafi lquduum soo gelidda wareegeeda dhajiridiisa uu sameeyey fa ina sacyahu wareedacu socodkiisii alawala ee horeeyey ee dawaafulquduumka gadaal sacyigii uu sameeyey baa yakfiihi ku filan wain kaana hadduu yahay mutamatican in cumro hore uu sameeyey xajna hadda samaynaya hadduu yahay kharaja waa baxaya ila almasca sacyiguu u baxaya fasaca waa socda bayna safa safa iyo walmarwa inta u dhacaysa sabata ashwaaq wareegya toddobaa cala naxuusi korkeed aladii naxwiga taqadama soo hormaray faidaa faraqa hadduu dhammaystiro min sacyihi sacyigiisii hadduu dhammaystiro faqad taxallal waa xalaal noqday kaamila taxalul taxalulkii oo kaamila oo hataa haweenba ha ahaato <coughs> wax ka xaraamo dambe ma jiro walam yabqa ma harin muxaraman in la xarimay calayhi korkiisa shay-un shay dambe oo isaga ka xaraama ma jiro id asbaxa wuxuu ahaaday xalaalan xalaal buu noqday yafcal wuxuu samaynayaa kulamaa shay kulligii uu samaynaya kaana ahaa maxduuran mid la reebay calayhi korkiisa bisababi ixraami xarmashada sababteed huma ka gadaal buu yacuudu noqonayaa min yowmihi maalintiisaasuu noqonayaa ilaa mina minuu u noqonayaa fayabiitu wuxuu baryayaa bihaa muna waidaa saaqad hadday dhacdo ashamsu qoraxdii min awali yowmin maalin midda u horeysa waidaa saaqat ishamsu qoraxdii hadday dhalato min awali yowmin maalinta u horeysa min ayaami tashriiq hilba waradka ayaamihiisii ka mida buu dahaba tagayaa waa markay suusho wey tashriiq marna soo gaaray oo ayaamu mina la joogo dhagaxa ayaamu la gananayo waa bacda duhur kolkay qoraxdu wareegto cirka bartankiisa ka wareegto dhankay u dhacdiyo galabnimo u wareegto markaasuu jamaraadka samaynayo waidaa saaqad hadday wareegto ashamsu qoraxda min awali yowmin maalintan u horeysa min ayaami tashriiq ilba waradka maalmihiisii kamida budahaba tagaya ila aljamara buurihii minuu aadaya farama wuxuu ganaa aljamratu ganaa aluulaa horeysay wahyo latii tii wey talii la xiriirta masjid alkhiif masjid alkhiif la xiriirta ramaha wuxuu ku tuuraa ramaha wuxuu ku tuuraa bisabci casayaatin todoba qaruura isku mar la ridi maayo waaxidatan mid bacda ukhraa mid kale ka gadaal yukabir alluu weyneeya allaahu akbar buu yidhaahdaa maca kulli xasa qaruurax kulligii mici kii uu tuuraayaba allaahu akbar buu ku daraa walamaa yafruq goortuu ka baxo min ramiha toddobadaa dhagaxa caqaba lagu tuuraayo yatanaxa waa durka qaliilan in yar fayastaqbil wuxuu wejiga aadiyaa alqibla kacbaduu wejiga aadiyaa yadcuu markaasuu eebba tuuga bimaa wax kasta uu ku alla tuugaya yaftaxu allaahu eebba weyne uu furo calayhi korkii oo duca mucayana ma jirto yadcuu ilaah buu tuuga bimaa wixii uu ku alla tuuga yaftaxu allaahu eebba uu furo calayhi korkiisa uma ka gadaa uu yasiiru socdaa ila aljamra buurtii inta laga gaaro alwustaa ee dhexdhahaysay iyadana sidii oo kale fayarmiyaha iyadiina waa tuuraa kamaa ramal uula tii hore caqaba uu tuuray yuu toddoba dhagax oo mid la gaar loo tuuro allaahu akbarna lagu tuuro ayuu samaynaya wayatanaxaa markaasuu meeshuu dhagaxa ku tuuray ka turkaya qaliilan in yar fayastaqbilu lqibla qibladiibuu qaabilaa wayad-u waa la tuuga uma ka gadaal uu yasiiru socdaa ilaa jamra alcaqaba ayuu u socdaa wahiya alakhiira waatii u dambeysay maka uu soo xigtay fayarmiyaha iyadii wuxuu ku tuura bisabci sayaatin qaruurxyaal toddoba ah yukabir uu ebba weyneynayo maca kulli xasa qaruurax la arka kulligii mixi walaa yadcu tan saddexaad agteeda ma alla tuugo bacdahaa tan u dambaysa caqaba ka gadaa alla tugma ma soo aroorin id lam yadcu nabiy nabiga ma alla tuugin sala allahu calayhi wasalama cindahaa jamratalcaqabada u dambaysa agteeda kuma alla tuugin waqad qaala lana annagana wuxuu noo yihi khuduu canii manaasikakum aniga iga qaata markaas sidii uu yeelay unbaynu yeelaynaa halkaa kuma aan la tuugin kolkaa jamradaa u dambaysa caqaba agteeda in lagu ducaysa ma soo aroorin wayo ansarif xaasigii waa laabanaya faidaa saalat ishamsu qoraxi markay wareegto min alyowmi athaani maalintii labaadna kharaja waa baxaya farama aljamala maalinkaana dhagaxyaalkiibuu tuuraya athalaathiya saddexda ahaa calaa naxwi siduu u tuuranaya aladii sidii sabaqa aynu soo sheegnay ee soo hormartay tuma ka gadaal inta cajal hadduu degdeg qabo nasala maka makuu degaya min yowmihi maalintiisaasba waa maalintii qabla guruubi shamsi qoraxda intayan dhicin wain lam yatacajal hadduusan degdeg qabin haata habeenkii saddexaad wuxuu baryaayaa laylatahu habeenkiisaa saddexaad biminan minuu baryayaa waidaa saalat ishamsu qoraxda hadday wareegtaana min alyowmi maalin athaalidii saddexaad fama aljamaraad saddexdii dhagaxba waa tuuranaya kamaa taqadam sidii hormartay uma ka gadaad buu raxala guurayaa ilaa maka makuu u guurayaa waidaa casama hadduu niyoodo calaa safari socoto korkeed ilaa ahlihi reerkiisii inuu safrana taafa kacbaduu ku wareegeysanaya tawaafa alwida sagootinta wareegeeda sabcata ashwaar todoba wareeg oo tawaafulwidaca ayuu samaynayaa wasallaa waa tukadaa bacdahu tawaafulwidac ka gadaal rakcatayn laba ragcad buu tukadaa khalfa almaqaam <clears throat> maqaamu ibraahim gadaashiisa ayuu ku degadaa wansarafa ka gadaal waa laabanaya raajican isagoo gadoomay ilaa ahlihi ilmihiisiiyo meeshuu ka soo xajiyey isagoo u gadoomay wa huwa isaga oo yaquulu leh laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir caayibuun taa'ibuun min rabbinaa caabiduun xaamiduun laa ilaaha ila allahu wacda sadaqa wacda wanasara cabda wahazama alaxsaaba wacda ereyadaan isagoo aqrinayo buu marka sagootinayo laa ilaaha xaggeer lagu caabudaa ma jira ila allahu eebbaweyne ma ahaane waxdahu isagoo eebba cibaadada ku keliya oo laa shariika wax la wadaaga lahu lilaahi eebba uusan u ahaan lahu eebba keligii baa le almulku boqornimo walahu eebba keligii baa le alxamdu mahad wahuwa eebba calaa kulli shay wax la arka dhammaantii korkii qadiirun awooda aayibuuna noqonay taa'ibuuna towbad keennay caabiduuna rabbiganaan caabudnay lirabbina rabbiganaan xaamiduun ku maxdinay laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ila allah eebba weyne maahane wacdahu isagoo cibaadada ku keliya waan wax la wadaaga jirin sadaqa eebba waa rumeeyey wacdahu yaboohisu uu yaboohay muuminiinta iyo nabigiisa wanasaara eebba waa u gargaaray cabdahu adoonkiisii muxamada oo gaaloo dhan buu jebiyey isagii baa adkaaday wahazama eebba waa jebiyey alxasaab intii isbahaysatay waxdahu keligii buu eebbo jebiyey kolka wixii axsaaba saasay u burburayaan qiimi male xisbigii eebba loo tiriyey unbaa guulaysanaya wasadaqa allaahu fii qowlihi alaa ina xisb allah hum lmuflixuun alfaslu haalis cashar fasalkii saddex iyo tobna ayaynu maraynaa wuxuuna ku saabsan yahay fii ziyaarati masjidi nabowiy masaajidka rasuulka madiina almunawara ku yaal haddii la tago wixii mashruuca ay diinta ogoshahay ee rabbiga rasuul ay jideeyeen ayuu baabka sheegaya waxyaalihii kale wax loo baahan yahay maaha alfaslu fasalki athaalid cashar saddex iyo tobnaad fii ziyaarati lmasjid masjid booqashadii gudaheed ayuu ku saabsan yahay masjidkii annabowi nabiga loo nisbeeyey iyo wasalaam sidii loo salaami lahaa calaa nebi nabiga korkii sala allahu calayhi wasalama fii qabrihi xabaashiisa gudaheeda ku sugan qabrigii ashariif ee qiimiga badna wa fiihi fasalkan saddex iyo tobnaad gudihiisa waxaa ku sugan halaahu mawa saddex maadaa ku sugan almaadatu luulaa maadada hore waxay ka hadlaysaa fii fadli ilmadiina magaalada madiina qiimiga dheeraadka ay leedahay bay ka hadlaysaa maadada kooaad iyo wa ahliha ahlilmadiina madiina dadka ku nool qiimigay leeyihiin wa fadli lmasjid masjidka fadligiisii anabawiy loo nisbeeyey ashari saddex shay magaalo ahaan madiino qiimi bay leedahay inta ku noolna waa dariskii rasuulka qiimigay leeyihi masaajidka rasuulkana gaar ahaan qiimi buu leeyahy kolka maadadan koobaad arrimaasay ka hadlaysaa almaaddatuluula maadadii hore fii fadli lmadiina madiina fadligeeda gudihiisay ku saabsan tahay iyo wa ahliha madiina inta degan wa fadli lmasjid masjid qiimigii annabawi loo nisbeeyey cashari wanaagsanaa wey <clears throat> kow fadlulmadiina madiina fadligeedii almadiinatu magaalada madiina layida xaramu rasuulillaah eebba weyne rasuulkiisa meeshii uu xurmeeyey sala allahu alayhi wasalama wa daaru hijratihi markii nabiga maka uu ka haajiray meeshuu u haajiray wey wamaa baduu waxyihi eebba weyna waxyigiisa meeshii uu ku soo degaya nabigana ku noolaaw xaramaha waxaa madiina qiimeeyey rasuulullah eebba weyne rasuulka sala allahu calayhi wasalama oo nebi maxamed ka hor xurmadan ma ayan lahayn amaa mako nebi maxamed ka hor bay xurmada lahayd ilaa nebi ibraahim bay ku sinay kamaa xarama ibraahim sida nebi ibraahim uu xarimay sayidunaa ibraahim makata almukarama siduu u xarimay oo u qiimeeyey oo faqaal wuxuu nebi maxamed yihi allaahuma yaa allah eebba weynow ina ibraahim nabigaagii ibraahim aha xarama maka makuu xurmeeyey waana anigana u xarim waxaan xurmaynayaa ma beyna laabatayhaa labadeeda sila madow madiina inta u dhacaysa laabateynka xaratayha ayaa loo wadaa oo waxaa weeye laba buro gaagaaban dhulka ku qarsoon bay lahay hadda waa la kormaray oo ay midna ku aadan tahay qoraxu dha midna qorax ka soo bax xaara sharqiya iyo xaara harbiya ayaa la kala yidaa wa ana uxarimu ana waxaan qiimaynaya ma beyna laabataya xarataya waqaal waxaa kaloos nabiga yidhi almadiinatu magaalada madiine la yihaa xaraamun oo meel xaraamo qiimi leh caadi maaha maa bayna caa'irin buur magaceedu haarta caa'ir la yihaa haartaa laga bilaabo ilaa sawrin buur kale wey buurtaa kale sawrinta u dhaxaysa intaasa xurmo gaar ale tixgelin mudan ee faman xadada qofka soo darisiiya fiiha madiina gudaheeda xadadan waxaanay diintu ogolayn aw aawa qofka soo dhoweeya soo duma muxdisan mid wax ku soo darisiiya magaalada soo dhoweeya dejiya fa calayhi korkiisa waxaa aan lacnatullah ebaweyne naxariistii laga fogaado walmalaaika malaaigta naxariisteeda laga fogaado wannaas dadka lacnadiisa ajmaciina say intaa u dhan yihiin laa yuqbal laga yeeli maayo laga aqbali maayo minhu xaggiisa sarfun walaa cadlun isfursiya towbad wey ama sarfun farad walaa cadlun sunno midna laga yeeli maayo wixii uu sameeya cibaadaha farad iyo sunno la aqbali maayo isfurasiyo toobana laga aqbali maayo walaa yukhtala laa yuqbal la aqbali maayo minhu isaga sarfun laga aqbali maayo farad walaa cadlun sunnana laga aqbali maayo walaa yukhtala lama gurto khalaha cawskeeda walaa yunfar lama raacdeeyo sayduhaa ugaarteeda walaa tultaqad lama aruursado laqadatuhaa baadideeda ilaa liman ninunbaa aruurin kara ashaada bihaa yaxdinaya oo dadkii lahaa la doonayay intuu u howlbeelo wakhtigiisa iska dhaafo waryaa wax ka maqan ninka odhanaya waa qaadi kara laakiin tamaluq iyo wacan laxa jecliya xoolanimo lama ogola walaa yuntaqad lama uruuriyo laqadatwa baadideeda ilaa liman qof ma ahaane ashaada biha haybaarinaya walaa yaslux mana wanaagsana lirajulin min uma wanaagsana an yaxmila inuu qaado fiiha madiina gudaheeda asalaaxahu liqitaalin dagaal oo madiina gudaheeda lagu dagaalama lama ogola walaa yaslux mana wanaagsana an yuqtac in la guro minha madiino shajaratun geed ilaa an yaclifa rajulun nin hadduu cunto u siinayo ma ahaane baciirahu ritigaad wadatay wuxuu raashinnimo u cunayo taas dhib male waqaala cadiyu bnu saydin radia allaahu canhu wuxuu yidhi madiinuu ka hadlayey ximaa rasuulillaah xama wuu ilaaliyo waa seeray rasuulullah eebba weyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama kula naaxiyatin dhinac la arkuu seeray min almadiina madiina ka mida haddii bari la yira ama galbeed la yira ama qorax ka soo bax ama qorax udheci ama koofuriya waqooyi dhinac la arkaba bariidan gelin socdu hal geedi buu nabiga yidhi intaasaa xarama yaa noo dhowaanay oo min bariidina intaasaa la yidhi laa yukhbadu loo dhowaan maayo habdigu gilgil shajarahu geedaheeda loo dhowaan maayo walaa yucdad lana goyn maayo ilaa maa yusaaqu wixii lagu kacaynaya bihi aljaman waa un dhuubano inta geed laga gooyo neefkaad ku kacaynayso ilaa neefka hadduu kuu dhaqaaqi waayo wax yaroo lagu cabsiyo lagu garaaco u baahan yahy intaa ka badan lama ogola ilaa maa yusaaqu bihi jamal neefka xoole aad ka caysanayso waxaad ku dhaqaajinaysa maahan wax ka badan lama ogola wa qaala rasuul rasuulka wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama ina aliimaana iimaanka la yasar wuxuu dabada gashan doonaa ila almadiina madiinuu dabada gashan doonaa kamaa tasaru lxaya abeesadu say dabada u gashato ilaa juxyaha godkeeda iyadoo banaankaa wareegeysanaysa oo qaraabanaysa haddii lala dagaalamo godkay soo tiigsataa kolkaasay godka dabada gashataa afkana soo dhoweysa halkaasay ku dagaalantaa iimaankiibaa sidaa sidaas oo kale awalna madiinuu ka bilowday haddana markii dibadaha iyo dadku soo gaaloobo iimaankuba diinu dabada gashanaya ina aliimaana iimaankii eebbe la rumaynayey la yaasar wuxuu dabada gashada ila almadiina madiinuu magan galaya kamaa tasaru lxaya abeesadu say u dabagashato u magan gasho ilaa duxrihaa godkeeda la yasbir kuma sabru calaa lawaa'iha dhibaatadeeda iyo washidatiya daraasheeda xadun qofna ilaa hadduu ku sabro kuntu waxaanu ahaanaya lahu qofka dhibaatada iyo kulaylka madiina ku sabra shaafiican nebigii baa leh inaan aniga wax yaareeyo aw shahiidan inaan u marar furo inuu qof fiican ahaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii wa qaal waxaa kaloos nabiga yiri man istadaaca qofka kala oo minkum idinka mu'miniinta idinka mida an yamuuta inuu dhinto bilmadiina madiina inuu ku dhinto qofka kara falyafcal ha yeelo fa inii aniga ashhad waa u marakaci doonaa liman maata qofka ku dhintay yaha madiinow waqaal waxaa kaloos nabiga yihi sala allahu calayhi wasalama inamaa wax kala maaha almadiinatu magaaladii madiina la oran jiray kalkiir buufimay lamid tahay midkan tumaalada birta ka shaqaynaya ay ku buufiyaan kaasaa kiir la yida tanfi waxay madiine eridaan ama buufimuhu khabasaa birtan la dhalaalinayo waxeeda cun buufimaha dhaqaajinaya madiinana waa sidoo kale qofinka raqaba kuma noolaan karo iyadaa eriyeysa wayansac wuxuu hufaa xuquuf bixiya tayibaha iyada keeda wanaagsan oo wixii wanaagsan unbaa ku haraya wixii xunna waa ka tegaya waqaal waxaa kaloos nabiga yihi sala allahu calayhi wasalama almadiinatu magaalada madiine la yira maa khayrun ficnaan badan lahum dadka low kaanuu hadday yihiin yaclamuun kuwa wax ogwe laa yadacuha kama tago madiino axadun qof rakhbatan nac canhaa uu xaggeeda nacayo ilaa abdala allaahu ilaahay waa u bedelaa fiiha madiina gudaheeda man qof baa alla ugu bedelayaa huwa qofkan loogu bedelay uu khayrun ka fiicnaan badan yahay minuu kii madiina nacay walaa yahbutu axadun qofna kuma sugnaado calaa laawaayiha dhibaatooyinkeeda iyo wajahdiha mashaqadeeda ilaa qofkii ku sabra oo wixii dhib uu madiina ka arkay isaga dulqaata kuntu waxaanu ahaanayaa lahu isaga shafiican mid u ergaya ow shahiidan mid u mara fura yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedu intaasi waa magaalada qiimigeedii waxaanu gudubnay dadka magaalada degan ba fadlu ahlilmadiina madiina dadka degan qiimigooda ahlulmadiina madiina dadka degan wahum dadka madiina degan jiiratu rasuuliillah eebba weyne rasuulkiisa dariskiisii wey sal allahu calayhi wasalama wa umaaru masjidihi masjidkii nabiga dadka camiree ku cibaadaysta wey wa sukaanu baladihi nabiga beledkiisii dadkii degay wey waalmuraabituun dadkii ku nagaaday wey fii xaramihi xaramkii rasuulka madiine wey waalxaamuuna kuwii ilaaliya wey liximaahu soodimihiisa kuwa ilaaliya wey matastaqaamuu hadday reer madiine toosnaadaan oy shareecada ku toosnaadaan oo wasalaaxuu ay suubanaadaan kaanuu waxay noqdaan acla annaas dadkuwa u koreeya qadran sharaf wa ashrafahum dadkuwa ugu qiimi badan makaanan boos wawajaba waxaana waajib ku ah dadka intiisii kale ixtiraamuhum reer madiine qiimeyntooda iyo wa taqdiiruhum tixgelintooda wa waxaa kaloo laasim noqota maxabatuhum reer madiina jacaylkooda wamawaalaatuhum xiriirintooda xadara rasuulullah eebbaweyne rasuulkiisii baa digay sala allahu calayhi wasalama min adiyatihim reer madiina dhibaatayntooda ayuu ka digay oo faqaala wuxuu nabiga yidhi laa yakiidu ma hagarsado ahlalmadiina madiina dadka degan axadun qof hagarsadaa ma jiro ilaa hadduu jiro in maca waa dhalaalaya kamaa yanmacu lmilxu cusbadu say u dhalaasho filmaay biyaha ugu dhex dhalaasho wuu isna u baaba-aya meeluu ku dambeeyey iyo meeluu ku nool yahay baa la weynaya laa yakiidu ma hagarsado ahlalmadiina madiina dadkeeda axadun qofna ilaa hadduu hagarsado in maaca waa dhalaalaya kamaa yanmacu lmilxu cusba say ugu dhalaasho filmaay biyo gudahood waqaal waxaa kaloos nabiga yidhi laa yuriidu ma doono axadun qofna ahlalmadiina madiina dadka degan bisuu'in xuman lama doono ilaa hadduu la doono adaabahu allaahu eebbaweynaa dhalaaliya qofkii madiine xuman la doonay fii naari naarta uurkeedaa lagu dhalaaliyaa dawani risaas dawma risaas ama dawbi risaas sida ay risaasta maanta u dhalaashoo kale aw dawba almilxi cusbasay u dhalaashoo kale filma iyo gudahoodu wadacaa nabiga waa la tugay lahum reer madiino sala allahu calayhi wasalama bilbaraka bana kuu ugu duceeyey fii arsaaqihi cuntadooda eebba u barakeeyo xubban jacayl buuna ugu duceeyey uu fiihim reer madiina jecel yahay wa takriiman karaamayn buu ugu duceeyey uu lahum reer madiina darajaynay qaal nabigoo ducaynaya waa kan allaahuma ya eebba weynow bikhayrin wanaag faqaala wuxuu yihi almadiinati magaaladii madiina ahay muhaajiri meeshaan muhaajiray wey fiiha madiina gudaheeda waxaa ku sugan madjaci jifkayga dhinac dhigaygii wey wa minhaa madiina mabcasi man maalinta qiyaama ka soo baxaya oo qof la arkaa meeshii ku dhintee lagu dugay oo qiyaamada ka imanaya anigu madiinaan ka imanaya xaqiiqun waxaa marka dhaba calaa ummati ummadaydii korkeeda xifdu jiiraani dariskayga ilaalintiisa man lam yartakibu haddayan iyaga reer madiinaha korin alkabaa'ir dembiye waaweyn waman ruuxa xafidahum reer madiina ilaaliya kuntu waxaanuu ahaanaya lahu isaga shafiican mid u ergeeya wa shahiidan mid u marag fura yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii intaana reer madiino ka gadaal masjidkii baynu ugaleejiin fadlulmasjid masjid qiimigiisii annabawiyi ee nabiga loo nisbay ashariif ee wanaaga badno almasjidu nabawiyu masjidka nebi maxamed ee madiina ku yaal axadu lmasaajid masaajid buu mid ka yahay masaajidii athalaahati ee saddexda allatii masaajida nawaha alqur-aanu uu qur-aanka buunbuuniyey qur-aankii alkariimu ee wanaagsanaa bidikriha saddexdaa masaajid sheegideeda id qaala marka uu qur-aanka yidhi eebba weyne taalaa korhaaye subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjidi alxaraam ila almasjidi alaqsa aladii baaraknaa xowlahu meeshaasaa saddexda masaajid ku xusan yihiin laba cadaan bayba ugu xusan yihiin oo masjidulxaraam meeshuu ku xusan yahay oo socodka ayaa ka bilowday ila almasjid alaqsaana waa xusan yahay waa dhammaaday masjidkii madiina meesha laga garanaya sida looga garanaya waxa weye kelimatu laqsaa waa ismu tafdiila fogaanta badnaaw kolka meel qaasi ahoo fog laakiin laga fogaan badan yahay inay jirtaan laga garanayo idan masaafadaas nabiga la dheelmay masjidulxaraam bay ka bilaabatay masjidka madiine oo fog ayay martay midkan aqsoo fogaan badan oon mid ka fog jirin adduunyadana markaas masaajidda kuma oolin wax masaajida oo adduunyada ku yiilay saddexdaasaa jirta kolka markaa suuraddu ay soo degeyso suuraddu waa maka oo nabigana maka ku noolaa markaasi saddexdaa masaajid ahaaye oo ilaa hadda waa laga fogyahay baytulmaqdis beriga dha ugu yaalaa dhulkoo dhanba masaajid buu noqday oo shanta qaaradood miyaan masaajidku olin male id qaala tacaala eebba markuu yihi subxaana aladii eebbe xeblaan badana asraa dheelmay bicabdihi addoonkiisii muxamed aha laylan fii leyli habeen gudihii buu dheelmay min almasjidi masjid buuna ka dheelmay alxaraam ee xurmada lahaa kula yaala bimaka almukarama ila almasjid masjid buu u dheelmay alaqsaa ee fogaanta badna fi shaam ku yaalay aladii masjid alaqsa aan baaraknaa barakayna xowlahu gaararkiisa fa ina fii lafdi alaqsa aqsaa lafdigeeda oo ismu tafdiila ishaaratun tilmaan baa ku sugan waadicatun ila almasjidi nabawi masjidkii nabiga madiina la tilmaamay idil aqsa kelimada aqsa layida ismu tafdiil wey laba shay oo wax ka dhaxeeya os mid wixii sii badan yahay aclam iyo afdal iyo akram waa ka aqoon badan yahay waa ka wanaag badan yahay waa ka qiimi badan yahay sidaasoo kale wey aqsa waa ka fogaan badan yahay idil aqsa lafdiga aqsa la yida ismu tafdiil ismu tafdiil wey calalqaasi kii fogaa korkiisa uu ka fogaan badan yahay waman ruux kaana ahaaday bimaka maka qofka ku sugan makadii almukarama xageeba laga karaameeyey kaana almasjidu alqaasi masjidka fog minhu isaga ka fog huwa almasjidu nabawiyu nuu noqonaya waalmasjidu alaqsa ka fogaanta badanna huwa bayt lmaqdes wey kolkaa fadukira almasjidu masjidkii la sheeg annabawiyi loo nisbeeyey bilishaara tilmaan baa lagu sheegay magaciisii lama cadaynin dumna almasjideyn labadii masjidee la cadeeyey oo kii maka ku yiilay iyo kii baytulmaqdis ku yiilay labadaasoo magacoodii la cadeeyey baa dhexdoodiina ishaare ahaan lagu sheegay id lam yakuun masjidku nabiga maba ahay ayaama nusuuli hay-adda hadday soo degtay masjidka nabiga ma samaysna hay-addii alkariima ee wanaagsanay markay soo degtay qad wujida mid la helay bacdu weli maaha weli mid dhisan oo jiraba maaha waqaal wuxuuna nabiga yihi sala allahu calayhi wasalama fii bayaani fadli masjidka nabiga qiimigiisa markuu nabiga noo sheegayay salaatun tukasho fii masjidii anigoo masjidkayga gudihiisa lagu tukado haada kan madiina ku yaalaa afdal ka qiimi badan min alfi salaad kun salaad buu ka qiimi badan yahay fiimaa siwaahu masjidkayga wixii kasoo haray ee masaajid lmuslimiina lagu tukado ilaa almasjid alxaraam oo maka ku yaal oo kayga ka qiimi badan maahaane wasalaatun tukasho fi lmasjidi alxaraam masaajidka maka ku yaal gudihii lagu tukadaana afdal waa ka qiimi badan tahay min mi-ati alfi sala boqol kun oo salaadood fimaa sawaahu fimaa siwaahu kuwa kale lagu tukado idan maka lagu tukado boqol kun oo salaad bay ka qiimi badan tahay madiina lagu tukadana kun bay ka qiimi badan tahay baytulmaqdisna shan boqol buu ka qiimi badan yahay markaa xadiidku salaadii buu ku soo arooray cibaadadkii kale waa lamid id laa farqa baynahumaa ninka ku tukaday iyo ninka eebba ku xusay iyo ka ku ictikaafay iyo ka qur-aan ku akriyey iyo ka riyaal ku sadaqaystay mid la arkaba cadadkii buu laamaya sababtuna cibaadadu inay salaada u qiimi badan tahay maahaane wax farqi ah oy kala leedahay male kolka inay salaadana laablaabanto soomkii lagu soomo xaramka uu laablaabmi waayo sadaqadii laablaabmi weydo qiraatul qur-aankii digrigii laablaabmi waayo waxaa dhici karaa maaha idan salaada waxaa loo xusay min baabi alafdaliya inay cibaadada ugu qiimi badan tahay wailaa fa jamiicu alacmaali asaalixa acmaasha suuban oo dhan saasay u laablaabmaysaa sida salaad oo kale wajacalahu nabiga wuxuu ka yeelay masjidkii madiina haani lmasaajid masaajidkii labaad athalaatha masaajidii saddexda ahayd darajadii labaad buu masjidka madiina geliyey wajacalahu wuxuu nabiga ka yeelay haani lmasaajid masaajidkii labeeyey athalaathati ee saddexda ahayd allatii masaajidan laa tushaddu la adkaynaynin arrixaalu rar ilaa ilayha saddex samaahaan oo haddaad meel ku nooshay masaajidna uu ku yaal kaas agtaada ku yaallaan kugu xaqle isagaa camri laakiin inaad masaajidkii kuu dhowaa ka tagtid ood masaajid ka fog doonatid oo kaagii kuu dhowaa qaribtid kuwaa kalena camirtid haddayna saddexda ahayd saddexda cilada looga reebay ama fadligooda wa iska muuqanaya awalan saddexdaan masaajid nebiyaal baa dhisay midkaa baytulmaqdis ku yaal nebi ibraahim baa dhisay iyo midkaan maka ku yaalaba markii dambe waa layska dhaxlay daawuud iyo sulaymaan baa midkaa markii u dambeeyey dhisay kan madiina nebi maxamed baa dhisay idan waa masaajidul ambiya marka ambiyadii ka qiimi badnayd ummadda masaajiday dhiseen way idan acmaashooduna acmaasho ummada ka qiimi badan oo ikhlaaska iyo daacadnimada nebiyaasha ku jirta aan la gaari karin kolkaa masaajidoodu inay masaajida muslimiinta ka qiimi badiso wax qariiba maaha amaa wixii magac masjida ee aan saddexda ahay muslimiin baa dhistay kolkaa masaajidii muslimiinta ma kala qiimi badna idan haddaydan kala qiimi badnayn kan ku dhow maxaad uga tegi aqoonsagii u duminaysa ku kaa fogna maxaad u camiraysa adigana maxaad dhibaato u kororsanaysaa kan ku dhowa gurigaaga ku yaal ajriga lagaa siinayo iyo ka fog ajriga lagaa siinaayo haddayba isku mid yihiin maxaad u safraysaa kolkaa raryaan la adkaynin oo geedi la gelin oo cawa iyo baabuur iyo saahi qaadasho yaan la yeelin saddexdaa masaajid meesha la aaday haddayaan ahayn saddexdaa la aado waa in bayuurad loo raaco oo tigid iyo laca iyo dollar lagu bixiyo saddexda waa mudan yihiin faa gaaraysaana waaba cadda oo waxaa lagu yihi kana boqol kun oo salaadood uu noqonaya kaana kun salaadood uu noqonaya kaana shan boqol oo salaadood yuu noqonaya kolkaa faa-iida la taaban karo ayaa doonatay laakiin markaad meel kala aaday waxaad doonatay lama garan lafahayo baad dhiftay kolkaa masaajidda kuu dhow inaad camirto ku cibaadaysato waxaynu ogaanay kolka waxaynu ka hadlaynaa masaajidda kolkaynu masaajidda ka hadlaynaana masaajidda in socodka loo badiyo oo la aado waa soo aroortay oo axmaashii saalixada markii la dirinayo kahratu lkhutaa ila almasaajid ayaa lagu daray tilaabto la badiyo masaajidda loo socdo ayaa lagu daray idan masaajidii soo aroortayba haddii sidaa la yeelay famaa baalukum bilqubuur xabaalaa gurigaaga dabadiisa ku yaal xabaalihii gurigaaga dabadooda ku yaalay weligaa ma siyaaradin waxaad aaday biyoole ama waxaad aaday bu-aale jilib iyo jamaamada intaad xabaal sii mari makaas kuwan ay ka hadleeyeen gurigaaga dabadiis ku yar waxaa laga yaabaa adooga habarta ah qabrigoodii inaadan weligaa tegin oo tiraahdo waxaan aadayaa sheekh ebel qabrigiisa sheekh ebel qabrigiisa waxaa caddahay marka waxaad qabriga sheekh iyo qabriga sheekh u aadayso adaa wax ka doonaa sooma wa ilaa haddaad adiga qabrigaad ama ictibaar lagu ebro qaada haddaad u aadaysa ama siyaaro lasoo siyaaray haddaad u aadayso midkaan gurigaaga u dhowo waa kugu filaa oo siyaaratlqubuur sunno wey haddaad adiga u ducaynayso kuna aqri qaadanayso mayso dhan baa isku mida laakiin waxaad meelaha fogfog u aadayso biyooley wax ku duugan banaarka hal kuma dugno maydba kuma jiro wadaadka lagu tumaayana waa la gubay kolkii la gubayna waa la kala firday markaasaa saddex bilood ka baxay oraaddii markay dhammaatay meeshii la yimid xaggee u dambaysa meel banaana oo dambasiyaan iyayaa layska caleema saarto dhagax lagu dhisi wax ku duugan mar hadduuse ku duugan yahay naftaada muxuu qabana marka waxaad garatay gafka iyo gaalnimada ka dhacday meesha aniga waa tegay meesha kolkaa la tago waroo dhanba dawaafa laga bilaabo falyatawaafuu bilbeyti laxtiiqi maaho waroo dhan waxaa laga bilaabaa dawaaf ka gadaalna oohin iyo casa cunida lagu xejiye casadaa la cunayaa waa la oynayaa waa la isdhexdoodayaa afminsaaraa markaasi fataawi shaydaaniya baa laga sheegaa meesha waxaa la yidhaahdaa sheekha qabrigiisii ma la jooga wixii la samaysaaqi ama taxamulayo wixii boodaya wixii kala garsuranaya wixii waxalaynaya inta sheekha la jooga agtiisa isagaa wixii dhacana taxamulaya qiyaamana intaan timid isaga u shafaacay waa lasii dhaafay reerka waxaa lagu tuuray ziyaaro xabaashii la yimaado xaj inay tahay ziyaaratu qabrihi xajun wa fardun marka qofkii qabrigaan tagiyo qofkii makiyo madiina taga aa isku mid ah layihi kolkaa qabriga sheekha xaj waa warqadaa lagu qoray fataawidii waa aragteen ama waa lahayaa diin la-aantaasoo dhan baa dhacday kolka haddii la yihi masaajidii looma kala safri karo qubuur maa meesha imanaysa waxaa weeye qubuurta ku dhowtay usoo ducee iyaga dembi dhaaf iyo waxaa ugu ducee adigana ku ictibaar qaado laga yaabo xabaala agtaada ku duween dadaa taqaan inay ku jiraan oo aad tiraahdo soo qofkaa taqaana hebel xabaashiisii maa hebelkaa taqaanaa inta ku duugay idan hebel geeridan ku dhacday isaga may ugaartay mase wax ku yaallo waay waa caam calaa kulli khalqin ku nafsi daa'iqatulmowti waay idan suu u dhintay hebelaan u dhimani xusuusaa markaasi badanta laakiin qubuura dadkooda baa kuantaa tegtid kolka xarka ku-xilid iyo ku wareegaysi iyo sardigelid iyo qofba geyna lan rabo meesha geyn haddaad wiil rabto qaansiyo leebaa la geeyaa meesha lo haddaad rabtana gandaal iyo dhiil iyo dabaraa la geeya ari haddaad rabtana mareegaa la geeya geel haddaad rabtana mayaxda naasaha geelirmaan looga xiro yaa la geynaa meesha kolkaad kataad arkaysaa mayaxa ka lona intii geel rabtay ama waxaa yaalla qaansi iyo qoryaroo leeda wiilaa la rabaa anigana dantaasaan rabaa in la ii gudo meshaan bishaadana anaa meesha neefgeela keena shardiga ugu ta sheekh waa maqashaa ka taxsile diin la-aantaasaa dhacday hawshaan wiil iyo geel iyo caano iyo caafimaad iyo emri iyo irkoo roob laga keeno dhulkoo cunto laga keeno soo shaqadii ilaahay maaha ma shaqo makhluuqa sheekhan waa fadhinto dixiriyaa ku dhashay oo waa muurmuuray kolkuu noolaay roob ma loo keeni wiilal mana siin jiri lo mana siin jiri markuu noolaa hadda shaqihii weli waa joogaane mayna siiyaan wiilal iyo geel iyo lo iyo roob iyo amri iyo caafimaad markay nool yihiin mayna siiyaan nama siinaa yiri mana heli karaa iyagii naftoodiyaa ku garab orda oo intaad rabtay kula rabo iyagiiaba duugsan dhabanaa ku garab orda kolkaa asaa-il laa yusal qof dawarsana maalsi dawarsana qof asagiiba dawarsana ma lasii dawarsana mase meeshuu ka dawarsana axagkan iska taaga kolku xag iska taago akhwaana uasi adna xag kale iska taago waxaysiisa ninka wax la weydiina laakiin kii dambiisha watay maalale waxaysii haddana caqligiina waa lumay diin la-aanna waa dhacday waxaas ilaaha ku shaqale maxaad ilaah u tuhmi addoommadana wax u moodeysaa naftaadana u ilaa ilaah wuxuu ku yihi udcuuni astajib lakum ituuga waa idinka yeela waisukaa tilmaamay fa inii qariibun ujiibu dacwata daa'i idaa dacaanii waa dhowahay meel ma jire asxaabta yaa rasuulka la hadasho su-aal yaa rasuula allah aqariibun rabbunaa fanunaajiihi ambaciidin fanunaadiihi ilaah ma noo dhow yahay hoosaan u tuugne ma naga dheer nabiga looma soo dhiibin qul idaa sahlaka cibaadii canii fa inii qariibun waa u dhowahay addoomaha dhawaqbu uma baahin ujiibu dacwata daaci idaa dacan mar alla markuu addoonka iga tuugana waa yeelayaa oo wuxuu wa iga tuugaan u qabanaya kolka maxay u maqli leedahay ilaah maxaad u tuhuntay ood waddo dheer u qaaday oo naftaada u hoday oo meelaan waxba ka imanayn wax waxaa ugu yar kelimatul qofkaad u yeertay oo aad tiri hebelow wuxuu ku tara waxaa ugu yar hoo inuu ku yiraa hoodii haddaad weyday maxaad ka suu iga gada waa ku maqli waaye hoobaad ka weyday kolkaad hoo ka weyday waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama hum can ducaaihim khaafiluun ma kuwaas hoon sheekhaad u dhawaaqayso kulama soode aakharuu jira wuxuu shaqaystuuna haystaa ilaaha ku shaqale wahum an ducaahim kaafiluun marka caqligii baa iska lumay inagoo wada nool oo magaalada ku wada nool baan qofaan kuu muuqan loo yeeraynin gurigiisuu joogaa hebelow malihid maxaa jira kuma maqla kumana muuqde kaadu yeeraysa xaggee jira aakharuu jira oo aakharo markaba meel adduunka ka dhowaa waxaad tahay meeshaan ictiqaadkiyaa faasida maxaa faasid ka dhigan qofkan qofka inuu wax isku mooda hadduu ogyaha wax inuusan haysanna uma yeereen marka wuxuu ugu yeerayo inuu waxaysu awood leeyahay hodan yahay wax walba yahay waxaad marka aragtaa amwaadii in la siiyey awooddii eebe litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiir wa allaha qad axaada bikuli shayin cilman awooddii eebbe wax walbuu awoodaa wax walbuu karaa la yihi aa la siiyey litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir waana allaha qadaxada bikulli shayin idan min baabi alqiyaas baa masaajidii qubuurtii looga qiyaasanayaa wasalaatii wajacalahu hani lmasaajidi halaatha alatii laa tushadu rixaalu ilaa ilayha aan loo guureyni faqaala wuxuu yihi laa tusadu rixaalu rar lama adkeeyo lama nuuji neef gaadiida intii lasoo qabto xarig iyo cayn iyo bayda lagu qabto ama fatuurad ama baabuurka lugaha ka fiiriya iyo ku suba baasiin uqaada kadaa yeela ilaa meel dheer baa loo soodaa laa tusadu rixaalu rar lama adkeeyo ilaa ilaa halaathati masaajid masaajid saddexa inoo aada ma ogiye almasjid alharaam wamasjidi haada waalmasjidi alaqsa wakhusa waa la koobay hada almasjidu masjidkii nabiga wey bimaziyatin darajaa lagu koobay lam takun ananu ahaanin ligayrihi isaga maahe inta kale min almasaajid oo masaajida kale ah yuu leeyahay oo xataa labadii kale ayan la wadaagin wahya rawdatu shariifa meel rawda la yihaa oo waxay u dhaxaysaa nabiga markuu noolaa mimbarkii oo khudbada ummadda ugu jeedin jiray iyo meeshaan haddana qabriga u noqotay markaasna aqalahay bay u dhaxaysaa markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yili maa beyna beyti wa mimbari mimbarkaan khudbada ku akriyo iyo aqalkan aan ku noolahay dhexdooda rawdatun min riyaadi iljanna meel janna ku taal meeshii baa ku taalla masaajidka rasuulka oo aan masaajida kala lahay kolkaa beertaan janno waxyaalaha qeybkee nusuusta inoo sheegtay aan rumaysannahay laakiin aan inoo muuqayn bay ku jirta maxaa jira markaad aragta meesha iyadaa waxay masaajidka uga duwan tahay mawjiedii baar jannana waa lagu sheegay siday baar janno ku tahay sideewa walilculamaa-i fi dalika aaraa culammadu waxay leeyihiin aragtooyin kala duwan qaar wuxuu leeyahay meeshaan iyada asalkeedii baa jannada laga keenay qaar waxay leeyihiin maga inta la fujiya hadhow adduunka marka la gedina intaa inta la fujiya jannada la geyna qaar waxay leeyihin cibaadadii iyada lagu sameeya lagu janna mutaa waalcilmu cinda allah wa ilaa meesha dhulkiiay kamid tahay tilmaanu gaaroo ku muuqataa ma jirto beerna kuma taal ee waxay masaajidka unbay lamid tahay waa dhulkii masaajidkao kale inkasta oo si loo aqoonsado darteed ay dadkii meesha ku noolaa ee muslimiinta maamulayay gogosheeda gaar bay ka dhigeenoo waa ka duwanta gogosha masaajidka rasuulka ku goglan tan roobada waa ka duwanta midab gaaray leedahay kama qurux badnoo kama fiicna laakiin midab gaaray leedahay tiirasheedana waa cadcad yihiin tiirasha kale masaajidka rasuulka waa gudgududan inta rawdadaa tiirasheeda gogosheedana waa caddaay tiirasheedana waa cad yihiin kolka aqoontii unbaa loo yeelay in la garta rawladii ilaa dhulkii way isbedelay dhismo cusub baa ka dhacay gacantii rasuulka ma muuqato wakhtiyaal badan baa ka soo wareegtay kun iyo afar boqoloo sano ka badan ciidanka uga waa waxaad tahay tirasheediina waxaad yihiin kolka meesha saas gaara u ammaanan meeshay ku taallaa wakhus hada almasjidu masjidkii nabiga waa la koobay bimadiyatin darajo an lam takunuu ahaa ligayrihi isagaa kayrkiisa ahna min almasaajid masaajida kale wahiya rawda beertii ashariifatu ee qiimiga badnayd wey allatii beerta u qaala fiiha rasuulullah alla rasuulkii yihi sala allahu calayhi wasalama maa beyna beyti aqalkayga iyo wa mimbari mimbarkayga maa beyna qabri waad arki doontaan riwaayaad kale riwaayada sax maa maxaa jira markuu nabiga hadlayo ma qabri baa jira isagii baaba nool qabri goormuu bilowday geeri kadib walow dhan markii laga eega warka way aqalkii uu beytii lahaa naftiisuu ku duugan yahay idan aqalkii iyo qabrigii waa isku mid idan macnaha dhanka waa ka wada socda wa ilaa maa bayna qabri wa mimbari ma jirto ilaa markuu hadlaayo waa nool yahay qabrina ma jiro meeshaan qabriga dib ka noqon doontana markaas waa aqal qabri maaha aqalkuu ku noolaa wey kolkaas sidaana saxa maa beyna beyti aqalka aan ku noolahay iyo wa minbari oon khudbada muslimka ugu jeediyo dadka ku wacdiyeen kuwaaniyo rawdatun beerbaa min riyaadi iljanna jannada beeraheedii ka mida wa ruwiya canhu waxaa kaloo nabiga laga wariyey sala allahu calayhi wasalama inuu yihi man sallaa qofka tukada fii masjidi masjidkayga haadaa midkaana arbaciina salaatan afartan salaadood laa tafuutuhu salaatun ayan ka tegaynin kutiba lahu waxaa loo dhigaa baraaatun inuusan shaqaba ku lahayn min annaari naar wa baraa-a loo dhiga min alacdaa wuu ka beri yahay wa baraa-a loo dhiga min annifaaq uurka gaalnimo wuu ka beri yahay marka xadiidka imaamu axmed baa wariyey dabaraani iyo tirmidina waa wariyeen lafdi kaley ku wariyeen xadiidkaana dadka qaar maqlay xadiidkan baa dadka gaar maqlay markaasaa waxay yidhahdeen haddii meesha la tago ziyaaro loo tago in afartan sanood lagu tukada waxay yaraan kolka waktigii baa ku yar inay wax badan joogaan ma raba inay habeen iyo maalin joogaan may rabaan afartankii in la tukadana waa la rabaa markaasaa inta la guntado baa markaa salaan obolaa la qaada dhagta sida loogu hayo baa minjasuux iyo dhabarfaniin iyo dhibaato lala kulmo idan waa adamulfahmi xadiidkii lama garanin xadiidkan wuxuu rabaa meesha inaad qof jooga tahay markaad meesha joogtana inaad ku xirnaato masaajidka salaadiisa oyan ku dhaafin haddaad nasiib hesho ka badan iska bada ka badan iska badda ee haddaad afartan salaado adooyan ku dhaafin salaad oo shantii waqti si joogta u tukatay ilaa afartan salaadood wax badan ma afartan salaadood wax badan maaha waa muddo gaban idan muddadaas qofka ku tukada qofkaasi arrimahana loo qorayaa inaa markaa meesha joogtaa la rabay kolkaas ziyaaradii madiine la ziyaaranayay afartan salaadood kuma xirna hadday duruufta ku saamaciso dantaadu ku ogasho ood ka badan joogtaa kasii fiican haddayan dantaadu ku ogolayna haddaad tagto hal saac gudaheed aada ziyaaradii kusoo samayso waa soo noqon karta afartankii la tukadana shardi maaha man sallaa qofka tukada fii masjidii masjidkayga hadaa midka gana arbaciina salaatan afartan salaadood haddana haadaa haadaadaan badatay arrin kala abuurmaysa markii nabigu hadlaayey masaajidkii jiray iyo midka maanta jira xisiga dan maanta masaajid weyni ka batay baa jira oo kii nabiga markii loo dhigo toban isle kan midkan meelunbu uga beegmay idan masjididii nabigu uu lahaa markuu hadlayay intii dhisnaydba mase dhulka maanta qarqooran oo dhan oo markuu hadlayay masjid ma ahayn heeraa degnaa asna wuxuu yihi masjidii hada labuu isku daray masjidii oo uu masaajidkii isagii isu ilaafeeyey ku dhisay wey iyo haadaa oo farku taagino markii wax la tilmaamayo wixii markaa jiraa tilmaamta ku dhacaysa idan makastiiha waxaan fadliga badan laga helaa ama kunka salaadood xisaaban ama afartankaa lagu tukado mahalihiiya mase waa tawsicadoo dhan laba qowl bay culamadu leeyihiin qaar meeshoo dhanba ma isku mid bay leeyihiin laakiin ishaarada iyo idaafada laysku daray shaidkii nebiga man sallaa qofka tukada fii masjidi haada arbaciina salaatan laa tafuutuhu salaatun midna ayaan ka tegin kutiba lahu waxaa loo dhigaa bara-atun baa loo dhigaa nabadgelyo min annaari uu ka nabadgalo wa bara-atun nabadgelyo min alcadaabi uu ka nabadgalo wa bara-atun nabadgelyo min annifaaq uurka gaalnimo uu ka nabadgalo walihaada sidaa daraadeed ba kaanad waxay ahaatay siyaaratu hada almasjid nabiga siyaaradiisa lisalaati tukaso fiihi lagu tukado loo siyaarto min alqurbi eebbow dhowaansho allatii dhowaan yatawasalu uu ugu dhowaado bihaa qurbadan almuslimu qofka muslima ilaa rabbihi rabbigiibuu ugu dhowaadaa oo waa cibaado haddaad cibaado samaysana cibaadaasa eebba loogu tawasula eebbow dantaydii gud la yiraa fii qadaai xaajaatihi qofka muslimkaa danihiisa gudidooda iyo walfawsi liibaan uu qofka muslimkaa ah liibaano bimardaatihi eebba raalinimadii uu ku liibaano tacaala eebba koraayo wallaahu aclam